كوحري ويؤمن وين رمينيان أهل الدين دينك دتكيس والسنة سنة دتكيد وحي رمينيان بشفاعة الرسول رسولك شفاعة ديس صلى الله عليه وسلم وأشفاع لمذنبي أهل التوحيد توحيد كدتكي سكوة ددن باوي شفاعة النبي أشفاع دونه أي الرمينية ومرتكبي الكبائر يدن بيد واوين كوة فولي السميي شفاعة أشفاع قاد دونه دتك دينتا هي السنة أهل كوة وأصحاب الحديث هي أهل السنة هويه waxyaabahay rumaysan yihiin iyo usuushooda waxaa ka mid a inuu nebi maxamed sal alla alay wasalam u shafaaco qaadi doono oo ilaahay subxaanahu watacaala ula hadli doono ama ugu ergeyn doono dadka tawxiidka ku dhintay ee haddana dembiilayaasha ah iyagoo ahlu tawxiid ay dhinteen laakiin dembi weyn bay ku dhintay dunuubta waaweynna sameeyey sidaa ku dhintay ayagoon ka towbad keenin huwa inuu nebigu sal alla lay wasalam aakhare u shafaaco qaadi doono ayay rumaysan yihiin ahlu sunnuhu kamaa warada siduu kusoo arooray bihi isaga alkhabaru xadiidkii alsaxiixu ee saxiix ah can rasuuli llahi sal alla lay slam rasuulkaasuu kaga soo arooray shafaacaduu meeshan kaga hadlayaa shafaacadana waxaa la yidhaahdaa min ashafci baa laga keenay wa huwa did alfardi waalwitri baa la waalwatri yani waxa weeyaan shaygu markuu lamaanaya ayaa la yidhahdaa shafci la yidhahda witirka waxaan ujeedaa watriga oo macnaha aan kisi dhaan annaga macnaha ka soo horjeeda ayaa la yidhaahdaa shafciga la yidhahda luqadda waxaa la yidhaahdaa carabiga waxaa lagu dhahaa damu shayin ilaa aakhar liyashfacahu bacda an kana fardan shaygu markuu keligii ho kisiiho gooni u taagan yahay markii shay kale lagu lamaaniyo oo loo dumo ayaa markaa waxaa soo baxaya waxaa la yidhaahdaa shafci wax la yidhahdaa soo baxaya saas macanaa laba shay oo laysku lamaaniyay oo laysu dumay oo isku isla socda baa shafciga la yidhahda ayib taasi waa midda amaa xagga istilaaxa sheekh ibnu cuthaymiin caley raxmat ullahi wuxuu ku qeexayaa wuxuu leeyahay waxaa la yidhahdaa atawasutu lilgayri bijalbi manfacatin aw dafci madara inaad ruux kale cid kale dhexdhexaysato ood dhexda geliso si ama manfaco lagugu soo jiido oo laguu siiyo ama dhib aad ka baqayso lagaaga reebo reeboo lagaaga dafciyo marka yacni meesha waxaa ku jira saddex waa lagaa maarmaan ciddii wax doonaysay iyo ciddii wax laga doonayay iyo ciddii loo sii marayey loo dirsanayay dhexda ku jirtay shafcigu marka wuxuu ka dhacayaa oo lamaanintu ka dhacaysaa ka wax doonaya iyo ka la dirsanayo ka wax doonaya codsigiisii ayaa waxaa lagu lamaaninayaa ka u hadlayee u ergeynaya codsigiisii baa lagu lamaaninaya labadaa codsiyoo isku lamaansan baa marka la gudbinayaa shafcigu saasay shafaacadu ku imaanaysa macna shafaaca sidaasay marka noqonaysaa macna iyadoo marka ujeeddadu tahay ama wanaag baad rabtaa waxbaad rabtaa in yaani aad hesho ama dhib baad ka cararaysaayo dhib baad doonaysaa in lagaa reebo lagaa dafciyo macna saasuu ku qeexayaa sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat marka shafaacada nebiga sal alay wasalam dadka ahlu tawxiidkee dambaabay iyo kuwa dembiyada waaweyn sameeyee ku dhintay uu nebigu u shafeeca qaadaya sal alay wasalam ayay rumaysan yihiin ahludiinka iyo dadka ahlu sunnihi ah sida khabarka saxiix xadiid saxiixa kaga soo aroray can rasuulilahi sal lay slam xadiidkii buu hadda inoo galbilaabay marka bisanadihi buu ku warinay qaala wuxuu ihi imaamku ahbaranaa abu saciid ibnu xamduun qaala wuxuu uhi anba'anaa abu xamid ibnu sharqiy axmed ibni maxamed abtun xaafid qala wuxu uhi xadaana axmed ibnu yuusufin الsulami min rijaali اlbuhari wamuslim qala wuxu uhi xadaana cabdurazaq ibnu hamaamin الصancani wey qala wuxu uhi anba'na macmar ibnu rashid way can haabit ibni aslam albunani wey can anas ibni malik can الnabiy sal اlla lay waslam nebiga wuxuu ka warinaya qaala nebigu inuu yidhi shafaacatii shafaacadaydu ergada aan ergaynayahay liahli اlkabaa'iri bay u sugnaatay oo min ummati ummadayda dadka dembiyada waaweyn ku dhintay oo aan shirki ahayn macnaha ee ummadayda ah baa shafaacadayda iskale buu nabigu yuri sal alla alay waslam xadiidkaas waxaa soo saaray alimaamu tirmidi wuxuuna yidhi waa xadiidun xasanun saxiix qariibun min hada alwajh waxaa kaloo soo saaray alimaamu axmed ibnu xambal fii musnadihi xaakim fi lmustadrak ibnu khusayma fi ltawxiid bayhaqi fi اlictiqaad ibn abi caasim fi sunna abu nucaym fi lxilya aajuri fi shariica dhammaantood xadiiska waxay ka wariyeen yani waxa weeyaan anas ibnu malik bay ka wariyeen intoodaasba anas bay ka wariyeen dariiq kalena wuu leeyahay oo tirmidi baa isagana soo saaray isagoo jaabir laga warinayo wuxuuna yidhi waa xadiidun xasanun hariibun min hada alwajhi ibnu khusayma soo saaray marka dariiqaas jaabirna fi tawxiid aajuri isagana shareecadu ku soo saaray ibn abi caasim kadalika abu nucaym fi lxilya ibnu maajah fi sunanihi yani waxa weeyaan tayaalisi fii musnadihi isagana buu kusoo saaray marka min xadiidi jaabirna waa qeybta dambe kan horena waa min xadiidi anas xadiidku marka waa xadiid sugan wey sheekhu lalbani caleyh raxmatullah kadalika wuxuu leeyahay waxaa isagana soo saaray ibni xibbaan baa soo saaray min xadiidi jaabir macna طبرانينا هو صار من حديث ابن عباس الخطيب البغدادي يسونا وحو صار من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ومن حديث كعب بن عجرة وحو صحيحي الشيخ الألباني حديث وحو صحيحي صحيح الجامع الصغير مجلدك فحدينا حديث الرقم كيزة صدح كنت ضابق لأفر طبعا تعليقي سطحاوية ذا استغنى وكو تحسيني ومعنى وحو استغنى إنه سنية هبو تلمامي xadiidku marka wuxuu ku cadiyay nebigu sal lay waslam dadka dembiyada waaweyn ku dhintay ee ummadiisa ah inuu nebigu u shafeeci doono sal lay waslam waana shafaacada noocyadeeda mid ka mida waysaan sheegi doona qaala imaamku wuxuu uhi wa anba'na waxaa noo warramay buu ihi abu caliyin zahir bn axmed baa noo warramay qaala wuxuu ihi anba'na moxamed ibn musayab alardayani xaafid zahirow qaala wuxuu uhi xadaana alxasan bnu carafa ibnu maciin iyo tawsiiqiye nasaa-ina laa ba'sa bihi buu yidhi xasan ibnu carafa albaqhdaadi qaala wuxuu uhi xadaana cabdusalaam ibnu xarbin almulaa'i abu xaatim ibnu maciin iyo tirmidi baa tawsiiqiyey isagana can ziyaad ibnu khaytamata ibnu maciin iyo abu zurca ayaa tawsiiqiyey can nucmaan ibni quraadin nucmaan ibnu quraadkaasi waa majhuul baa laleeyahy can cabdilaahi bni cumara radi allahu canhuma ibn xibbaan baa ku sheegay fiqaadka laakiin taqriiban waa jaryan calaa qaacidatihi fi tawhiiqi lmajaahiil wa maadaama cid kaloo tawhiiqisay aan lahaynin ayb can cabdilaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi khuyirtu waa lay doorgeliyey bayna ashafaacati shafaacada iyo wa bayna an yadkhula iyo inay galaan inuu galo shatru ummatii ummadayda miskeed aljannata jannada inay galaan labadaasaa lay doorgeliyey fakhtartu waxaan doortay buuhi ashafaacata shafaacadan doortay waxaa laba mid mid mid qaadaa la yidhi nabiga sal alla alay wasalam laba mid dooro in shafaaco lagu siiyo iyo in ummaddaada laba meelood marka loo qaybiyo meel ka mida ah jannada ay gasho iyagona cadaab lasoo soo marinba macnaha iyagoona cadaab lasoo marin markaasaan doortay buu nabigu sal lay slam fakhtartu waxaan doortay ashafaacata shafaacadaan doortay maxaa yeelay liannaha iyadu acamu iyadaa gudaweyn oo wa akfaa kaafin badan yacni shafaacada ayada ayaa caamsan ayada ayaana kifaaya iyo kaafin badan wuxuu waxaa laga wadaa inta shafaacada janno ku gelaysa ayaa ka badan haddii khiyaarka kale nebigu uu qaadan lahaa inta toos isaga geli lahayd mar walba marka ummadda nebigu sal alay wasalam iyo wixii danteeda uu rasuulku dooranaya salawaatu rabbi wasalam ale marka tanaa ii roon buu rasuulku sal lay slam oo ummaddayda u roon liannaha acamu wa akfa atarawnaha ma waxay idinla tahay buu nebigu yuri sal alay wasalam ood u malaynaysaan lilmu waxaad u arkaysaan lilmu'miniina inay u sugnaatay shafaacadaasi muminiintii almuttaqiina ee alle ka baqiya iska jirahay laa maya buu nebigu sal lla alay waslam muminiinta muttaqiinta ma aha shafaacada walaakinahaa lagu soo noqoy shafaacadaasi lilmudnibiina bay u sugnaatay kuwa dembaabay almutalawisiina ee ku dhooqoobay ama yani ku wasakhoobay dunuubta alkhataa'iina ee gafka badan ah, talawasa arajulu baa la yidhahdaa markuu wasakoobo oo macnaha waxa weeye uu dharooboobo ayaa sidaas la yidhahdaa marka waxaa laga wadaa waxaa iskale shafaacadan kuwa dembaabay ee dembiga kuwa sakhoobay ee gafka badan baa iskale buu yidhi saas maana xadiidkaasi bihada lafdi waxaa soo saaray inkastoo wax yar alfaadiisa kala duwan yihiin waxaa soo saaray axmed baa soo saaray ibnu maajah baa isaguna soo saaray can abi muusa alashcari buu ka warinaya axmedna can ibni cumar buu ka warinaya ayb bayhaqi baa isagana fii kitaab lictiqaad ku saaray min xadiidi ibni cumar sanadkaas xasan ibni carafa ayuu isaguna ku saaray alimaamu alhaytami isagana majmacu zawaa'idka wuxuu leeyay axmed iyo tabaraani baa soo saaray laakiin alfaaddiisa waxbaa ay ku kala duduwan yihiin kadibna wuxuu yidhi haytami rijaalu طabaraani rijaalu صaxiix hayru nucmaan ibnu quraad wahuwa iqa buui ah, hayru nucmaan ibnu quraad wahuwa iqa ninkaa mooyaane ragga intooda kale waa iqaad buu yidhi waa rijaal yani rijaalu صaxiix waay laakiin nucmaankana waa iqu ley nucmaankuna waa iqu ley ayib nucmaankaasaa laysku haystaayo ibnu xibbaan baa ku sheegay haytami tawhiiqintiisa marka laga tago ibnu xibbaan waxaa laga yaabaa inuu sheegiduu ku sheegay hiqaadka u ictimaadayo waxaana macruufa ibnu xibbaan majaahiishu agtiisa waxay ka yihiin hiqaad bay ka yihiin cid kaleeto haddii la waayo tawhiiqisa ibnu xibbaan sheegidda uu hiqaadkiisa ku sheegay kuma filla taas macnaha ayb saas daraaddeed xadiidka yacni iyo dacfigiisa waa la isku almundiri alimaam almundiri isagu wuxuu le isnaaduhu jayid buuri sheekh axmed shaakir isaguna wuu saxiixinaya laakiin xadiidka waxaa daciifiyey asheikh alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu ku daciifiyey daciifada silsila daciifa yani xadiidka raqamkiisa saddex kun shan boqol iyo siddeetaniyo shan saxiixuljaamic sagiirka isagana xadiidka yani wuu ishaaray dacfigiisa qaybta horeen sheegi doona mooyaane isagana saddex boqol xadiidka wuxuu ku cilaynayaa sheekh albaani caleyh ullah nucmaan ibnu quraadkaasoo majhuul ah iyo idiraab baa ku jira buuri labadaa cilo ayuu xadiidka ku daciifiyey laakiin xadiidka qeybtiisa horaa sugan xadiidku qeybtiisa hore markii saa loo daciifinayo waa markuu xadiidku iswato sida isu wato laakiin xadiidka qeybtiisa hore khuyirtu bayna shafaacati wa bayna an yadkhula shatru ummatii aljanna fakhtartu shafaaca intaas way sugantahay inta dacfiga keenaysae laysku haystaay waa inta dambe oo ka bilaabata liannaha acamu wa akfa halkaa waxay ka bilowdeen dacfigu halkaas ku jira yaasmanaa yani waxa weyaan laysku haystaayo culimada qaarna ay soo dhowaynayaan qaarna ay macnaha leeyihiin waa daciif adigii khulaasada ninkaasi nucmaan ibnu quraad inbuu yani xadiidka qaybtiisa dambe ninkaasay ku xidhan tahay kolba mowqifka laga qaato hadduu majhuul noqdona waa daciif haddii macnaha waxa weeye tawfiiqaasi ninka la yidhaahdo haythami iyo ibnu xibbaan sheegidda uu hiqaadka ku sheegay la ictimaadana xadiidka markaa xasan waa noqon karay ayb qaal imaamku wuxuu yihi anba'ana abu muxamedin almakhladi waa iqe saduuqa qaala wuxuu yihi anba'ana abulcabaas asaraaj moxamed ibnu isxaaq waa xaafid wey qala wuxu uhi xadaana qutaybat bnu saciid qala wuxu uhi xadaana cabdilcaziiz ibnu muxamedin iddaarawardi saduuqun kana yuxadiu can kutubi hayrihi fayukhti waa saduuq laakiin kutub kaleetoo dad kale leeyihiin buu ka warrami jiray oo xadiista ka sheegi jiray markaasuu gafi jiray can camr bni abi camrin camr bni abi camrin isaguna iqatun rubama wahima waay waa nin iqa ah laakiin marmar buu xa way macnaha taxwiilo wey waa sanad kale wa ahbaranaa waxaa noo warramay buu yihi imaamku abu taahir ibnu khusayma noo warramay qaala wuxuu ihi anba'anaa waxaa noo warramay jaddii baa noo warramay alimaamu ahaa moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma ahaa qaala wuxuu ihi xadaanaa cali ibnu xujrin cali ibnu xujrin yani waxa ibnu yaas waa xaafidkii isagana xaafid kabiira weeye nin fiqa weeye oo caan ah qal wuxu uhi xadaana ismaaciil ibnu jacfarin imaam iqa wey can camr bni abi camrin waa ninkaan hadda soo sheegayna can saciid bni abi saciidin almaqburi can abi hurayrata radi allahu canh anahu isagu qaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayu man kuma ayaa ascadu nnaasi dadka midka ugu nasiib badan ah bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada dadka yaa ugu nasiib badan oo yani wax weeyaan ugu xaqnimo leh bishafaacatika shafaacadaadi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam laqad danantu waxaan maleeyey anlaa yas'alunii inuusan iweydiinaynin can hada alxadiidi xadiidkan xaggiis axadun ruuxna inuusan iweydiinayn awala oo horeeya minka adiga kaa horeeya ruux adiga kaa horeeya inuusan iwarsanaynin oo ila ahayd buu rasulku sal lay slm waa u malaynay maxaa yeelay yani limaa ra'aytu waxaan arkay daraaddeed oo min xirsika dadaalidaada ah cala alxadiidi xadiiska aad ku dadaalayso yani waa ila ahay abu hurairow su-aashaa inaysan ninna kaaga hormaraynin maxaa yeelay dadaalkaaga aada xadiiska iyo inaad wax ogaato oo yani rasuulka sal lla alay slam cilmi aad ka xambaarto dadaalka aad yani wax weeyaan ku hayso ay badnaanteeda darteed way macna laqad danantu waxaan ogaaday anlaa yas'alunii inuusan iweydiinaynin can hada alxadiidi xadiidkan xaggiisa axadun ruuxna axadkaasoo awalu horeeya minka adiga kaa horeeya maxaa yeeley limaa ra'aytu waxaan arkay darteed oo min xirsika dadaalidaada ah cala alxadiidi xadiidka korkiisa aad ku dadaalayso markaasuu nabigu su-aashii uga jawaabay markuu arrintaa uga markhaati kacay waa markhaati kac rasuulku sal lay wasalam si rasmiya ah uga markhaati kacay abu hurayra inuu ahaa kaana min axrasi asaxaabati ridwan ullahi calayhim cala alxadiid saasman ayib saas daraaddeed buu wuxuu noqday xaafid asaxaaba nabiguna dee waa kii u duceeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ina ascada annaasi buu nabigu yuri sal lla alay wasalam dadka ruuxa ugu yacni ugu nasiib badan bishafaacatii shafaacadayda bi yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada man cid weeye qaala yidhi laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu alla mooyaane khaalisan xaal uu yahay mid badhax tiraya arrinkaa isagaa ah min qibali nafsihi naftiisa xaggeeda ka badhax tiraya aan yacni waxba ku badhxayninoo yacni saafi ka dhigaya arrintaa iyada ah si saafiya u rumaysa min qibali nafsihi waxaa laga wadaa bimacnaa qalbigiisa xagga qalbigiisa yacni wax weeyaan isagoo shaki uusan ku jirin wax kalena aan ku dheehaynin ruuxii sidaa kelimadaa u yidhaahday ayaa ugu nasiib badan buu nabig sal lay slam shafaacadayda maalinta qiyaamada ayib xadiidkaasi waa xadiidkaad garanaysaano waa xadiid yani waxa weeyaan uu soo saaray alimaam albukhari caleyh raxmat ullah min xadiidi abi hurayra dhowr meelood buu ku wariyey min qalbihi aw nafsihi waa riwaayo kale iyadana macnaha ayib xadiidkaasi marka wuxuu ku cadyahay shafaacada nebiga sal lla alay wasalam dadka ahlu tawciidka uu u shafaaco qaadi doono maalinta qiyaamada axaadiisda shafaacadana waa axaadiis aad u badan ayib shafaacada marka oo hadda mualifku inoo sheegay noocyadeedu way fara badan yihiin hal nooc buu hadda isagu tilmaamaya laakiin noocyadeedu way fara badan yihiin mar waa la qaybiyaa oo culimmadu waxay u qaybiyaan shafaacada shafaaca sharciya iyo shafaaca shirkiya shafaaco shareecadu ogosha iyo shafaaco shirkiya oo diinta lagaga baxayo shafaacada sharciga ee diintu ogoshahay qur-aanka iyo sunnadu sheegeen waa shafaacada saddex sharti laga helay shartiga koobaadi waxa weeyaan rida allahi tabaaraka wa tacaala can ishaafic ruuxa ergeynaya shafeecaya inuu ilaahay ka raalli noqday waa sharti ruuxuu ilaahay raalli ka yahay waa inuu yahay taa waxaa tilmaamaysaa aayadda qur-aanka alla yidhi subxana wa tacaala wakam min malakin fi اsamaawaati laa tughni shafaacathum shayئa ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa cabudda ruuxa shafeece isu taagaya waa inuu yahay ruux ilahi raalli ka yahay subxana wa tacala waxaa kaloo kutusaya aayadda qur-aanka yowmaidin laa tanfacu الshafaacatu ila man adina lahu اlraxmaanu waradiya lahu qawla waa in raalli laga yahay ruuxaas iyo hadalkiisa ayib waana inuu muwaxid yahay ila ruuxaan muwaxid ahayn oon mu'min ahayn ilaahay marnaba kama raalli noqonayo ma shafeeci karo oo shafaacadu ay ku noqon karto sharci rida allaahi can ilmashfuuci lahu ruuxa loo shafeecayana waa inuu ilaahay raalli ka noqdo oo ruuxuna isaguna ruux ahlu tawxiid oo iimaan ku dhintay waa inuu yahay taana waxaa ku tusaysa qowlullahi tabaaraka wa tacaala walaa yashfacuuna ila liman irtadaa uma shafeecaan ciduu ilaahay raalli ka noqday cidaan ahayn uma shafeecaan cidda loo shafeecayo waa inuu yahay cid ilahay raalli ka yahay subxana wa tacaala ayib shardiga saddexaadi waxa weeye idnullahi bishafaacati shafaacada waa in ilaahay idmo oo fasaxo oo kii shafeeci lahaa la yidhaahdo waad idman tahaye shafeeca shafeeco idan la-aan ah oo ruuxu intuu isagu iska maago iska yacni waxa weye marooqsan karo iska samayn karo ma jirto waa in idanna la siiyo cidda uu u shafeecayana loo xadido hawsha dhan waa hawl ilahi maamulayna subxana wa tacala ayadana waxaa kutusaya qowlullahi tabaaraka wa tacaala man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnih yaa waaya cidda shafeeci karta ilaahayoon idan siinin subxana wa tacala ma jirta waay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh shafaacada weyne shafaacatu lcudma aan u tegi doonno markuu mala intay rusushoo dhan ka cudur daartaan uu rabbigii hor tago markaba ergada iyo shafaacada iska bilaabi maayo wuu sujuudayaa nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh carshigu hoostiisuu ku sujuudaya markaasaa ilaahay wuxuu u furayaa maxaamid fara badan oo uusan horay u aqoonin markuu muddo sujuudsanaado baa laleeyahay maxamedow madaxa kor u qaad shafeec waa lagaa yeelayaa markaasaa loo idmayaa nabiga loo fasaxaya salawatu rabbi waslamu caleyh sooma jeed nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh isagoon idan la siinay iskama tillaabsan karayo ciddii kalete ka soo hadheen warkooda iska badda macnaha sidaas weeyaan marka man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi idan la'aan ninama shafeeci karayo ilaahay waa inuu idmo oo uu idna ruuxan macnaha shafaacayo shuruudta haddii shafaacada laga helo waa shafaaca sharciya shafaacaday shareecadu sheegtay ayib dhammaanteedna ilaahay gacantiisay ku jirtaa soo maha qul lilaahi shafaacatu jamiican shafaacada dhammaanteed ilahay baa le subxana watacala isagay gacantiisay ku jirtaa maxaa yeelay kan loo shafeecayo waa inuu raalli ka noqdo kan shafeecaya waa inuu raalli ka noqdo shafaacada waa inuu idmo isagoo ogolaashihiisa ay ku baxdo waxa dhan marka isagaa maamulaya waxa dhan ilaahay gacantiisa ku jirtaayo shafaaco ilaahay uusan maamulaynin oo hadda ruuxu gacanta ku hayo hadda kuu ballanqaadi kara ama ku siin kara ma jirto saas way macanaha ayib amaa shafaacada shirkiga ee diinta lagaga baxayo ayada waa shafaacada aan shuruudaas wadanin waana shafaacadii gaaladu ay rumaysnaayeen oo ay dhihi jireen yacni wax weeyaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi iyo shufacaa'unaa cinda allaahi iyo kii ay odhan jireenoo asnaamtooda ay moodayeen inay waxhayaanoo ilaahay agtiisa ka ergeyn karaan taasi waa shafaacada shirkiga waxaa isla taa lafteeda oo taa la mid ah shafaacada qolyahan dariiqooyinku ay rumaysan yihiin oo ah macnaha waxa weeyaan wadaadada iyo kuwa qubuurta ku jira iyo awliyada iyo saalixiinta iyo inay macnaha waxa weeye hadda shafaaco ku siin karaan oo isaga kuu ballanqaadi kara ood iskisii hallayn karto isku hallayn karto yani waxa weye haddaad ama muriidkiisii tahay ama ardaygiisii tahay ama ku xidhan tahay ama dariiqada ka tirsan tahay silkiga haysato inaad shafaacadiisa ku talagasho waa midii shirkiga ahayd ee asnaamta way taas taas macnaa tiib sharcigeed waa tii diinta lagaga baxaytaiyada macna ayib shafaacada marka yani waxa weye taqsiimkaasi waa midaas shafaacada marka sharciga shareecadu ogoshahay ee shareecadu ogolaatay dhammaanteed waxay ka dhacaysa waa aakharo waxa laga hadlaya shafaacada meesha macnaha lagaga hadlayahay waa shafaacada aakharo wey ayib shafaacadaasi marka iyadana waxaa loo kala qaadaa laba qaybood shafaaco caam ah iyo shafaaco khaasa loo kala qaadaa shafaacada caamka ah waxaa laga wadaa waxaa shafeecaya oo ergeynaya nebiga salawaatu rabbi wasalam caleyh nebigeenna waxaa shafeecaya nebiyada kale malaa'igta mu'miniinta iyo dadka ahlu tawxiidka ah shafaacadaasi way ka qaybgelayaan ciddii shuruudaa buuxiso ilahay u ogolaada subxana wa tacala waa shafaaco caama marka taas shafaaco caama weeye waana middaa ku soo aroortay xadiidka abi saciidin alkhudri ee muslim uu soo saaray nebigu wuxu uhi sal lay waslam fayaqulu allahu caza wajalla shafacat almalaa'ikatu wa shafaca alnabiyuuna wa shafaca almu'minuuna walam yabqa ila arxamu alraaximiin fayaqbidu qabdatan min annar fayahruju minha qawman lam yacmaluu khayran qad allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waxaa shafeecday malaa'igtii nebiyadiina way shafeeceen mu'miniintiina waa shafeeceen allihii inta naxariisata ugu naxariis badnaa baa soo hadhay markaasuu allah subxaana wa tacaala cantoobo ayuu naarta ka soo cantoobinayaa dadkii naarta galay ah markaasuu wuxuu ka soo saarayaa dad weligood aan khayr samaynin dad ahlu tawxiidha ah, macana ayib dadkaasuu ka soo saaraya marka shafaacadaasi waa shafaaca mushtaraka shafaacadaasi waa shafaaca mushtarak ah oo macnaha waxa weeye caam ama caam dheh oo mushtarak dheh shafaacada caamka ah nooc waa noocaas nooc labaad bay leedahayoo culimmadu ay ku sheegaan dad mutay inay naar galaan oo yacni dembigoodiiyo khayrkooda uu dembigoodu batay ayay u shafeecayaan si aan naartaba loo gelininba qaybtaana way sheegaan culimmadu yacni qoladan haddaan ka hadlayno waa qolo naarta galay oo naartii in laga soo saaro ay u shafeecayaan qolo kalaa jirta oo naarta mutay inay galaan laakiin ilaahay ay ula hadlayaanoo in naartaba aan la geyninee jannada toos loo geeyo ay ilahay subxana wa tacala ugu shafeecayaan labada qayboodba waxay la yidhahdaan shafaacada caamkaa ah ayay yidhahdaan shafaacada khaaska ah waxay khaas ku tahay nabigeenna salawaatu rabbi waslamu caleyh shafaacada khaaska ah rasuulkeenna gooni ku tahay lalama wadaago mid waa laysla ogolyahay ummadda yani waxa weeyaan way isku waafaqsantahay waa midda la yidhaahdo ashafaaca alcudmaa shafaacada ugu weyn shafaacoyn oo waa tee waa midda yani waxa weeyaan axaadiis badan ku soo aroortay oo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qur-aankana ilaahay subxana wa tacala ku tilmaamay casaa an yabcaaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaam maxmuudkaas waay oo nabiga sal lla lay waslam markii khalaa'iqda meesha banka qiyaamada iyo carasaadkeeda lagu rafaado ayaa rususha loo tegaya bal in ilaahay subxaana wa tacaala ay khalqiga ula hadlaan oo ugu ergeeyaan rusushii o dhan baa ka cudurdaaranaysa nebiga sal lla lay waslam akhiiran loo imaanaya markaasuu carshiga hoostiisa ku sujuudaya saan haddaba sheegnay markaasuu ilaahay weydiisanaya in khalaa'iqda uu kala xukumo shafaacadaasi nebigeennay khaas ku tahay salawatu rabbi waslamu caleyh cid la wadaagta ma jirto waa ilaahay subxaana wa tacaala sharaf uu rasuulkeenna khaas kaga dhigay shafaacadaasi marka dhinac marka laga fiiriyana khalaa'iqdoo dhan meesha joogta ayay camimaysaa laakiin cidda shafeecaysa waa rasuulkeenna salawatu rabbi waslamu caleyh ayb axaadiis aad u fara badan baynu kusoo aroortay can cadadi min asaxaaba laga wariyo sixaaxa iyo sunanka dhammaantood ku yimi nooca labaadee shafaacada khaaskii waxa weeyaan nebigu sal alla alay wasalam wuxuu u shafeecayaa dadka jannada geli raba inay jannada galaan buu u shafeecayaa markii macnaha waxa weeyaan la dhaafo siraadka la dhaafo jahanamo la dhaafo buundadii naarta iyo jannada udhexaysan soo sheegnay la gudbo oo jannada riddeeda la tago nebigu sal lla alay wasalam inuu shafeeco isaga loo furo mooyaane cid kale furi mayso waxaana ku fadhiya xadiidka anas ibnu malik fii saxiixi muslim uu nebigu uri sal lla alay waslam ana awalu shafiicin fi ljanna buu nebigu sal lla slam cidda ugu horraysay jannada yani waxa weeyaan shafeecaya aniga weyaan bu rasulku sal lay slam taana waxaa la yidhahdaa waa shafaacatuhu liahli ljanna fii dukhuuli ljanna inay jannada galaan buu ugu shafeecaya iridda loo furo ayb midda kaleeto shafaacada saddexaad khaaska ku ah nabigeena sal lay waslam waxa weeyaan shafaacatuhu libacdi ahli lkufri gaaladii qaarkoodoo gaalnimo ku dhintay buu nebigu sal lay wasalam u shafeecayaa yani si cadaabka looga khafiifiyo maaha in naarta laga soo saaro arrintaasina waxay ku soo aroortay bikhusuus adeerkii yani abu aalib iyadana xadiidka buhari muslim soo saaray min xadiidi abi saciidin alkhudri nabigu sal lay waslam wuxuu yihi lacalahu tanfachu shafaacati ywma alqiyama fayujcalu fii daxdaaxin min annar yabluqu kacbayhi yaqli minhu dimaaguhu buu nabigu sal lay waslam adeerka maxaad u tartay ba la yidhi waa kii ku difaaci jiray oo kan oo kan oo isagoo gaalu difaaci jira markaasuu nebigu uri sal lay wasalam waxaa laga yaabaa inay shafaacadaydu anfacdo maalinta qiyaamada oo naarta meeshay u weyn tahay iyo meeshay u badan tahay inta laga soo saaro naarta xeebteeda la keeno marka labada lugood buu kula jira intiisa kalena macnaha wax way bannaan ku yaalla naarta lugihiisa uu kula jiro ayaa markaa maskaxdiisu la karaysaa buu rasuulku uri sal lay waslm nacuudu billahi min annaar marka shafaacadaasina waa shafaaco khaasa waa shafaaco khaaso gaal loo shafeecayo naarta in laga khafiifiyo arintaa keliya kusoo aruurtay wailaa waxa weeye inta kale waxay soo holgala waxay soo hosgelayaan yacni waxa weeye inaynan shafaacadu anfacaynin laa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin waxaa laga khasisayaa middaa xadiiskaa kusoo aruurtay ayib taana rasuulkeena ay khaas ku tahay salawatu rabbi wasalaamu calayh marka qaybahaasay u qaybiyaan qaybo kalena waa jiraan oo culimmadu sheegaan oo shafaacada yani waxa weye noocyadeeda noocyo kala ah maana ayib waxaa ka mid a ah maalan miday yidhaahdaan jannada marka la galo dadka jannada galay darajaadkoodii ay muteen in kor loo qaado oo darajaad ka sarreeya la siiyo shafaaca noocaasana way sheegaan culimmadu oo kutubta way ku sheegaan ayib intaa kadib waxaa isweydiin leh haddiiba ilaahay subxaana wa tacaala uu ku talagalayba inuu addoonkiisa janno geeyo oo naar ka soo saaro inuu janno geeyo oo naar ka soo saaro hadduu ku talagalay shafaacadu maxay macno leedahay xikmadda ku jirta maxay tahay haddiiba ilaahay ku talagashay inuu janno geeyo inuu yidhahdo hebelo uu hadaloo uu shufeec xikmadda ku jirtaay waxay leeyihin culimmadu waa laba horta ilaahay subxaana wa tacaala addoonka naarta ku jira inuu u naxariisto wuu rabaa laakiin wuxuu doonayaa inuu maamuuso oo ku qadariyo addoommadiisan wanwanaagsan mid ka mid a ah. saas mida leanna shafeecidda uu shafeecayahay ruuxa shaafic ee shafeecayahay isagaa la maamuusayaa oo la qadarinayaa oo la qiimaynaya waa natiijadu ilaahay subxana wa tacaala horu u qoray inuu addoommada naarta ka soo saaro jannada geeyo sababtii lagaga soo saari laaba waxaa laga dhigay sabab sharaf lagu siiyo addoommadiisa qaarkood ay sharaf ku qaataan oo macnaha waxa weeyaan shafeecadaas macnaha ayib shafaacadu marka axkaamtaasay leedahay shafaacada qaybaheeda kala duwan waxaa la leeyahay qaybtan uu hadda mu'alifku inoo sheegay hal qayb buu inoo sheegay sooma oo qaybtee wey waa qaybtii caamka ahayd shafaaca alcaama oo macnaha waxa weeyaan yani rasuulka iyo muwaxidiinta iyo rusushii kaliya dhammaan ka dhexaysay taasuu inoo sheegay taa wuxuu u sheegay oo iyada ugu gaabsaday horta lilikhtisaar marka labaad wuxuu doonayaa inuu ishaaro middan waa laysku khilaafay oo waxaa khilaafsan nimanka la waxaa diiday shafaacadan nimanka la yidhaahdo yacni waxa weeyaan khawaarijta iyo muctasilada qaarkeed ayaa inkirtay oo diiday macnaha labaduba qaarkeed ayaana dhihin yacni khawaarijta iyo waxaa diiday muctasilada oo waxay yidhaahdeen cid naar gashay naartaa oo dembi weyn intay ku dhimatay naar saa ku gashay ma dhici karto in naar laga soo saaro asal usuushooda ka miday ku dhiseen waa asalkee wey ya ah saaxibu lkabiira inuu gaal yahay soo ma khawaarijtuna waxay qabaan inuu yahay inuu gaal yahay oo adduunkana axkaamtii gaalnimada la siinayo aakharana uu naarta ku waarayo mar hadduu gaal yahay waxaa laysku waafaqsanaa gaal inaan naar laga soo saarayn soo saas ma asalkaasay marku dhiseen muctasiladuna way ku waafaqeenoo adduunkay ku khilaafsan yihiin khawaarijta oo waxay leeyihin adduunka dhihi mayno waa gaal waxaanse leenahay wuxuu u dhexeeyaa gaalnimadii iyo iimaankiibuu u dhexeeyaa xukumkaasaan adduunka siinayna laakiin aakharo iyagiyo khawaarijta waa isku midoo waxay yidhahdeen naartu ku waaraya oo xukumka gaaladay siiyeen markaas mar haddayba qabaan ruux dembi weyn hadduu galo inuu gaaloobayo lawaasinteeda waxaa ka mida inaan naar laga soo saarayn asalkaasay marka masaladu ku taagan tahay inkiridda ay inkireen shafaacada loo shafeecayo dadka mudnibiinta ee dembiyada waaweyn galay ama naar mutay ama naarba galay oo markaa laga soo saarayo macnaha ayib wayuminuuna way rumaynayaan buu idhi dadku marka saan soo sheegnayba saan soo sheegnay masalada shafaacada dadku waa tarafaan wa wasat tarafaan wa wasat yacni laba daraf iyo dhexdhexaad way dadku daraf waa darafka khawaarijta iyo muctasilada oo shafaacadiiba inkiray darafna shafaacada bay quluwi ku sameeyeen oo ku kalax tageen oo waa qolyahan yani weye dariiqooyinka iyo suufiyaduba ah. darafna wasadkuna waa manhaju ahlusunna waljamaaca oo waa shafaacada asalkeedu waa thaabit laakiin shafaacada qur-aanka iyo sunnadu ay sheegeen waa shafaaco quyuud iyo shuruud leh saas macnaha marka yacni waxa weeyaan waa meelaha ay ka muuqato wasatiyada ahlusunna waljamaca meelahay ka muuqato wey masaa-isha inta badan laysku hayoo dhan ayaga dhexdhexaad bay ka yihi qolada xagga u badatayna maaha qolada xagga u badatayna maaha saas maana ayb wayu'minuuna way rumaynayaan buu sheekh ahlu sunnihii waxay rumaynayaan bilxawdi xawdkay rumaynayaan darka waalkawhari iyo kawharka waa webi ayib xawdka waxaa la yidhahdaa asalkiisa luqada carabiga ah mujtamacu lma baa la yidhahdaa mujtamacu lma meeshay biyuhu isugu tagaan ayaa la yidhahdaa xawdka dar bay soomaalidu dhahay ayib marka kawharkuna waa webi yuminuuna way rumaynayaan bilxawdi xawdka nebigay rumaynayaan iyo walkawhari iyo webiga jannada ku yaalla wa idkhaali fariiqin iyo koox gelintooda oo min almuwaxidiina dadka muwaxidiinta ka mida aljannata jannada la gelinaya ayay rumaynayaan bigayri xisaabin xisaab la-aanna la gelinaya wa muxaasabati fariiqinna way rumaynayaan qayb xisaabintooda oo minhum muwaxidiinta ka mid a xisaaban xisaab la xisaabin doono yasiiran oo fudud wa idkhaalihim iyo gelintooda markii la xisaabiyo kadib aljannata jannada la gelinayo bikayri suu'in xumaan la-aanteed oo yamasuhum taabanaya wa cadaabin iyo cadaab hayrkii oo yalxaquhum haleelaya wa idkhaali fariiqinna way rumaynayaan halkaasay ku wada cadfantahay ayib bilxawdidaasay ku wada cadfantahay wa idkhaali fariiqin koox gelintoodana way rumaynayaan oo min mudnibiihim ahli tawxiidka kuwooda dambaabay ah annaara naarta in la gelinayana way rumaynayaan uma markii la geliya kadibna ictaaqahum ka xorayntooda iyo wa ikhraajahum ka saaridooda minhaa naarta laga saaro wa ilxaaqahum iyo haleeshiintooda uma ictaaqihim dheh iyo wa ikhraajihim minha iyo wa ilxaaqihim haleeshiintooda biikhwaanihim walaaladood la haleeshiiyo alladiina walaalladaasoo sabaquuhum uga hormaray ila aljannati jannada uga hormaray walaa yukhalladuuna laguna waarin maayo fi naari naarta dhexeeda lagu waarin maayo meesha wuxuu kaga hadlay saddex masalo mas'alada koobaadi waxa weeye waa xawdka nebiga sal lla alay slam mas'alada labaadna waa kawharka masalada saddexaadna dadka ahlu tawxiidka ah marka loo fiiriyo jannada iyo naarta gelitaankeeda qaybaha ay kala noqonayaan saddexdaa masalo kaga hadlay ayib masalada koowaad oo xawdka ku saabsan axaadiista xawdka ku soo aroortay ilaa taqriiban waa axaadiis aada u fara badan oo waxay leeyihiin ilaa konton iyo dhowr saxaabi baa laga wariyaa inkastoo qaarkood ayna ka sugnayn haddana saxaabo fara badan buu aduu ka soo arooray xadiidka xawdku ayb wuxuu tilmaamay ibn abilciz iyo siyuuti iyo keyrkood waxay tilmaamayaan xadiidka xawdku inuu mutawaatir yahay axaadiista soo arortay waxaa ka mid ah xawdka nabiga sal lla lay tilmaamaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sal lla lay xawdii masiiratu shahrin darkaygu bil in loo socduu jiraa yacni intuu isu jiro waa bil in loo socon karayo maa-uhu abyadu min allaban biyihiisu caanaha waa ka cadyihin wa riixuhu atyabu min almiski yacni udaygiisuna miskiga waa ka udgoonyah wa kiisaanuhu ka nujuumi asamaa koobabkiisuna xidigaha samada ayay la egyihiin oo la mid yihiin man shariba minhu laa yadma'u abada hal mar ruuxii ka caba dib dambe u oomi maayo buu nabigu yuri sal lay slam xadiikaas iyo axaadiis kaleo fara badan baa marka ku aroortay xawdka nabiga sal lay waslam oo macnaha waxa way mutawaatir oo saxaabi fara badan laga warinaya laakiin ka un cabdullahi bni camr bni caas aan iskaga gaasano ayib amaa kawharka asagana axaadiis aad u fara badan baa ku soo aroortay oo dhowr saxaabi iyadana laga warinayo saxaabo dhowra laga warinayo waxaa ka mid ah xadiidka saxiix muslim kusoo arooray min xadiidi anas ibni malik wuxuu yidhi rasuulku sal lla alay wasalam mar aan ha wuxuu leeyahay anas bayna rasuulullahi sal ly slam daata yowmin bayna adhurina id akfa ikfaa'atan mar uu nebiguna dhex joogo maalin maalmaha ka mid isagoo nebiguna dhex joogo sal ly waslam buu xoogaa nebigu sal ly slam yaro seexday ah, hurdu yaro galay uma rafaca ra'sahu mubtasiman markaasuu nabigu sal ly slam madaxiisa kor usoo qaaday isaga oo muunsoonaya isagoo dhoolacadaynaya nebigu sal alay slam markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku nidhi maa adxakaka yaa rasuula allah maxaa kaa qosliyey yacni ruux hurday oo isagoo qoslahaya soo kacay soo wax balyaaba ma maxaa kaa qosliyey baan ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam unzilat calaya aanifan suuratun faqara'a bismi illaahi alraxmaani alraxiim inaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam mar dhow waxaa laygu soo dejiyey suurad markaasuu suuraddii bilaabay nebigu sal lla lay slam bismi illahi alraxmaani alraxiim inaa anagu acطaynaaka waan ku siinay nabigaan la hadlaya salawatu rabbi waslamu calayh alkawhara wadiga kawhar la yidhahdo aanu ku siinay mar haddii khayrkaa weyn ilaahay ku siiyey fasalli tuko lirabbika rabbigaa dartii u tuko wanxar lirabbika way macna rabbigaa dartii wax u qalo u gowrac u dhunnow ina shaani'aka huwa alabtar aan kuu cadhaysan ku nacab huwa alabtaru isagaa daba go-an midka wax kaa sheegaya ku dhalacaynaya kaa cadhaysiinaya kuu cadhaysan isagaa daba go-an oo khayr ah markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam ma alkawthar kawharkaas suuraddu sheegtay ma garanaysaan wuxuu Ah, markaasaa waxaanu yidhi allahu rasuuluhu aclam ilahay rasuulkiisaa garanay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam fainahu nahrun wacadanihi rabbii caza wajalla calayhi khayrun kaiir waa webi rabbigay ii yabohay korkiisana khayr badan uu yaallabu buu rasuulku uhi sal lay waslam huwa xawdun taridu calayhi ummati yowma alqiyaama waa dar ummadaydu ay ku aroori doonto maalinta qiyaamada aaniyatuhu cadadu nujuum fayukhtalaju lcabdu minhum weelashiisuna tirada xidigaha oo kale wey addoommada qaar ka mid a ah ayaa la goosanaya waa la dhufsanayaayo isagoo darkii kusoo socda bidix loo dhufsanaya waa laga qabanaya manaa waa laga celinaya markaasaa waxaa leeyahy rabbi inahu min ummatii ummadaydii wuu ka mid yahay markaasaa waxaa laleeyahay maa tadri ma axdaa bacdak gadaashaa wuxuu la yimid oo dib kala yimid ma ogid isbedel baa ku dhacay diintiibuu bedelay isagii waa isbedelay ummadaadii yani waxa weye muxdathaad iyo waxaan diinta ka tirsanayn buu gadaal kala yimid man ayb xadiikaas saxiix muslimka ku yaala xadiidkaasi marka wuxuu muujinayaa kowfarka aayadda ku soo arooray inuu yahay webigaas nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lagu siiyey aakhare lagu siiyey macnaa wax weeyaan ummadiisuna ay ka cabi doonto sidaana uu nebigu u tilmaamay sal ly waslam waxoogaa mulaaxadada meesha ku jirta waxay tahay marka xawdka iyo kawharku ma isku midba mise way kala duwan yahay culimada qaarkood waxay leeyiin xawdka iyo kawharku waa isku mid oo waxay cuskanayaan hadda xadiidkan aan akhriyayno saxiix muslim ku soo arooray markuu nebigu kawharka ka warramo yidhi waa webi ilaahay isiiyey wuxuu yidhi wahuwa xawdun waana dar qola halkaasay marayaan laakiin sida loo badan yahay xawdka iyo kawharku labay kala yihiin xawdka iyo kawharku labay kala yihiin culimmadu waxay leeyihiin sida xaafid bin xajar oo kaleeto iyo kawharku wuxuu ku yaallaa jannada dhexdeedu ku yaallaa xawdkuna wuxuu ku yaallaa banka qiyaamada oo qubuurta saadii looga soo kakacaba waxaa laga cabayaa xawdkiibaa laga cabayaa xawdkan ku yaalla iyo darkan ku yaalla banka qiyaamada biyihiisu waxay ka imaanayaan kawharka oo ku yaalla jannada dhexeeda ku yaalla marka xawdku waa farac buu leeyahay asalkuna waa kawharka kawharkaasaa biyo ka imaanayaan markaasay banka qiyaamada imaanayaan xawd bay markaa noqonayaan oo darkiibuu noqonaya markaas saas daraaddeed baa kawharka loo dhihi karaa waa xawd xawdkaasi kawharka ka imaanayana loo dhihi karaa kawhar lagu ilaaqi karaa yani waxa weyaan ilaana waxay isu yihiin asal iyo farc isu yihiin saas ayuu macnaha wax way tilmaamayaan ayib abu cabdillahi alqurtubi isagu wuxuu leeyahay fi kitaabihi altadkira wuxuu leeyahay sida saxiixa nebigu laba xawd buu leeyahay midkood wuxuu leeyahay mowqifku ku yaallaa waa meesha la taagan yahay qiyaamada siraadkuna ka horeeya midna jannada gudaheedu ku yaallaa labadabana kawar baa la dhahaa buuhi waana midda uu ibnu xajar tacliiqinay labadana kawar baa adiga yani waxa weyaan magaca yani waxa wey marka laga yimaado say culimmadu u badan yihiin kawharka iyo xawdku waa kala duwan yihiin labay kale yihiin macna ayib tilmaamahoodu waa isku dhadhow yihiin laakiin labay kale yihiin sidaasay u badan yihiin waxaa kaloo iyadana la isweydiinayaa xawdku ma nebigu khaas ku yahay sal alla alay waslam mise ambiyada kaleeto iyaguna xawd waa leeyihi ayb culimada qaarkood khasaaista nebiga markay ka warramayaan sal lay wasalam waxyaalaha nebiga lagu gooni yeelay oon lala wadaagin waxay ku tiriyaan xawdkay ku tiriyaan laakiin waa laga xoog badan yahay sawaabku waxa weeye xawdka ka xawd ahaan ambiyadu nebiga waa la wadaagaano xawdyo waa leeyihi laakiin xawdkan weynanka badan ee tilmaamahan leh ee qaabkan u yaalay ee khalqiga intan sidan u badani ku aroorayaan muwasafaadkaas leh nebi maxamed khaas ku yahay salawatu rabbi waslamu caleyh amaa xawd ahaan waa jiraan xawdad kale oo nebiyada kaleeto ay leeyihiin waxaana kutusaya arrinkaa isaga ah xadiidka uu soo saaray alimaamu tirmidi caleyh raxmatullah ee uu yacni ku soo arooray ina likulli nabiyin xawdaa nebi walba xawd baa u sugnaaday inna likulli nabiyin xawdan yani waxa weeyaan waanahum yatabahawna ayuhum akaru waaridan wainii arju an akuuna akarahum waarida yani waxa weeyaan ambiyadu nebi walba xawd buu leeyahy maalinta qiyaamadana ambiyadu waxay ku tartami doonaan isugu faani doonaan nin walba xawd nebi walba xawdkiisa inta ku soo arooraysa waxaanan rajaynayaa buu nebigu sal lla lay inaan ahaado midka ugu badan inta ku soo arooraysa xawdka oo ummaddayda ay yacni ka badato ummadaha nebiyada kaleeto macnaha rumeeyey xadiidkaasi marka ina likulli nabiyin xawda xadiidkaas waxaa soo saaray alimaamu tirmidi baa soo saaray kadalika abaraanina wuu soo saaray sheekhu alalbani caleyh raxmatullaahi wuu taxsiininayaa fii tacriiqihi cala taxaawiya xasan buu leey waxaa kaloo uu ku arooriyey saxiixada silsilada saxiixada iyadana uu ku arooriyey raqamka isagana uu ku arooriyey xadiidka macnaha marka waa sugan yahay inuu nebi walba xawd leeyahay laakiin xawdka tilmaamahaas leh nebi maxamed buu khaas ku yahay salawatu rabbi waslamu calayh ayib yaa xawdka inkiraygiisa waa laisla ogolyahay xawdka waxaa inkiray baa laleeyahay khawaarijta khawaarijta way diideen wax xawd layada ma jirin axaadiistaasoo dhan yaa gaashaankay ku dhufteen muctasilada qaarkoodna way ku raaceenoo iyaguna way diideen qolyahaasaa marka diidanoo warkooda uusan wax kasoo qaad lahaynoo firaqdaasa macnaha intaa markuu inoo sheegay xawdkiiyo kawharka uu inoo sheegay ayuu imaamku wuxuu u gudbay marka dadka ahlu muwaxidiinta ah jannada gelitaanka ay gelayaan ayib saddex nooc inay yihiin buu sheegay saddex nooc inay yihiin nooca koobaadi waxa weeye fariiqun min almuwaxidiin yadkhuluuna aljannata bikayri xisaab koox muwaxidiinta ka mida oo jannada gelaya iyagoon la xisaabinin qoladaasi waxaa kutusaya arrinkooda xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiiyani waxa weeyaan ibn cabaas xadiidkii uu dhihi jiray nebigu sal lla alay waslam curidat calaya alumam ummadihii baa la iisoo bandhigay yani waxa weeyaan waxaan arkay nebi oo macnaha waxa wey maarata yani waxa weeyaan hal ruux la socda nebi koox la socoto nebi macnaha waxa weyaan maaratay markaasaa laysoo bandhigay sawaad kaiira yani waxa weyaan muuqaal dadbadaaan baana ka yimi markaasaa idhi yani waxa wey ya jibriil haaulaai ummatii kuwaama ummaddaydiiba markaasuu yidhi maya laakiin dhankaa kale fiir dhankii kalean fiiriyay buu yihi faidaa sawaadun kaiir haddana khalqi aad u fara badan baa ka muuqda markaasuu wuxuu yidhi haaulaai ummatuka waa ummadaadii wa kuwaasuu yidhi wa haulaai sabcuuna alfan qudaamahum laa xisaaba calayhim walaa cadaab ah, yani waxa weeyaan toddobaatan kun baa la socda oo iyaga xisaabna aan la marinayn cadaabna aan la marinayn markaasaa waxau idhi lima markaasaa wuxuu yidhi kaanuu laa yaktawuun walaa yastarquun walaa yatatayaruun wacalaa rabbihim yatawakkaluun xadiiska alfaad kalgesanayo yani buu kala yimid laakiin ariiqan hadda meeshan ku yaalla saas way macna waxaa weeye dadkaasi waa kuwaan isgubi jirin oo aan dalbi jirin in lagu tufo markay xanuunsadaan oo aan baasaysan jirin khalqiga rabbigoodana tala saaran jiray cukashatu muxsan marka waa kii dhihi jira ilaahay ii bari inuu iga mid yeelay ee nabigu dhihi jira sal lla alay waslam kamid baat xadiidkaasi marka yani waxa weeye lafdiga bukhaari weye kan haddaan akhriyaynay xadiidkaas bukhaari iyo muslim baa soo saaray wuxuu ku tusayaa qaybtaa uu sheegay imaamku oo ah ummadda inay ku jiraan qaar jannada gelaya iyagoon xisaab iyo cadaab midna la marinin ayb qaybta labaadi waxa weeye waa qolo la xisaabinayo laakiin xisaab fudud la xisaabinayo kadibna jannada gelaya xisaabta fududna wuxuu ka wadaa cardiga laga wadaa alcardu yacni addoonka in loo bandhigo rabbigii subxaana wa tacaala kadibna allah subxaana wa tacaala intuu meel asturan geliyo oo khalaa'iqda indhahooda laga asturo la fadeexaynin kadibna dunuubtii uu galay lasoo hordhigo oo la yidhaahdo kan ma gashay kan ma gashay kan ma gashay markuu kulli ictiraafo yuu rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala adduunka intaad joogtayna anaa kaa asturay haddana waan kuu dhaafay jannada tag baa la odhanaya taa waa cardi baa la yidhahda waa bandhig waana waxaana ku tusaya xadiidka caaisha radi allahu canha waxay tidhi rasuulkaa wuxuu yidhi maalin laysa axadun yaxaasabu yowma alqiyaamati ilaa halag maalintii qiyaamada ruux la xisaabinayo ma jiro ilaa waa halaagsamay buu nabigu sal ly sl marba haddii ruuxa lala xisaabtamo waa halaagsamay saasuu xadiid nabigu ku sheegay sal lay slm markaasaa waxaan ku yidhi bay tihi caaisha haddana yaa rasuul allah alaysa allahu qad qaala alaysa allahu qad qaala tacaala faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira soo ilaahay qur-aanka kuma sheegin ruux la xisaabinayo xisaabtiisuna fududahay oo aayaddaasi ma sheegin adiguna waxaa tihi haddiiba la xisaabiyo waa halaagsamay aayadduna waxay leedahay dad la xisaabinoo waxaa jira xisaabtoodu fududdahay xisaab fudud la xisaabinayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam inamaa dalika alcardu waa bandhig buu yidhi taasi aayaddu midday ka hadlaysa waa bandhig walaysa axadun yunaaqashu lxisaab ilaa cudiba buu nebig sal ly slam ruux xisaabtiisa lala qaadaa dhigayo oo lala findhicilayo oo mid mid laysula dultaagayo ma jiro ilaa hadduu jiro waa halaagsan buu nebig sal lay slam saas man haddii aan intaan duuduub wixii lagaa asturinoo si duuduuba inta lagugu soo bandhigo aan lagugu dhaafina mid mid lagu weydiiyo oo laysu dultaago shaki ma leh aya haddii xisaabtiisa si rasmi loola xisaabto saas man taa wey midaan ka hadlay buu nabig sal lay slm ama aayaddu miday ka hadlayso taasi bandhig un wey ilahi subxana wa tacala addoonkiisa inuu intuu tuso dembiyaduu galay kadibna iska cafiyo yidhahda kac jannadaad qoladaasi macnaha qoladaa wey qolada saddexaadi wax weeyaan oo muwaxidiinta ka mid ah waa qolada mudnibiintee dembi weyn ku dhintay kadibna naarta galay kadibna naarta laga soo saarayoo jannadasaa lagu geeyay oo waa qoladaan hadda kaga soo hadalay shafaacada sooma a waa qolada yani shafaacada kusoo baxay ama dunuubtoodii intay laga soo gooyo wixii ay galeen inta naarta lagaga soo gooyaa lasoo saaraya shafaacay qaarkood kusoo baxayaan naxariista rabbi subxaanahu wa tacaala bay qaarkood kusoo baxayaan ilahay baa isaga naxariisanayo sidiisa kusoo saaraya qolona waa qoladaasoo waa qoladii ah hadda baabka shafaacada kaga soo leexadiistooda aad bay iyagana u fara badan tahay qayb waxaa jirta afraad oo mu mualifku uusan sheegin oo muwaxidiinta ka mida qaybahooda waa qaybtee waa qayb allah subxaanah wa tacaala dembi leh oo dunuub waaweyn ku dhintay oo aakhiro tegay oo aan naar la geynaynin ee jannada iyaguna iska tegi doona saas maana jannaday tegayaan oo macnaha ilahi baa subxana wa tacala iska cafinay iska cafinay naarba la geyn maayoba qaybtaasina iyaguna way jiraan oo iyadana xadiista nabiga tilmaamaya sal ly slam nebigu markuu ka hadlayay beecadii xadiiskii dheeraayo beycada xadiidkii cubaadat bnu saamit nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam faman wafaa minkum faajruhu cala allah wman asaaba min dalika shayئa facuuqiba fi اdunya fahuwa kafaaraة lah wman asaaba min dalika shayئa uma satarahu allah fahuwa ilى allah in shaءa cafaa canhu wain shaءa caqabahu marka khalqi ilahay uu iska cafin waa jira khalqigu iska cafinay waa dhici kartaa kuwaas in la hoosgeliyo qoladan hadda soo sheeganayo ahaa qoladii xisaabta fudud la xisaabinaya oo yani jannada layska geenaya waa dhici kartaa inay hoos galaan ayb marka qaybtaasina waa jirtaa ayb dadka ahluqaybtan hadda uu marka inoo sheegay oo dadka ahlu tawxiidka inaysan naarta ku waarinin ruux marba hadduu ku dhinto tawxiid ku dhinto mahmaa dembi uu la tagaba in naarta la geeyo la geliyo waa dhici kartaa laakiin ku waari maayo taasi waa madhabka ahlusunna waljamaca oo ijmaacooda ku duraarsaday wey waxaana kutusaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi saciidin alkhudri wuxuu nabigu uri sal ly waslam yadkhulu ahlu ljannati aljanna wa ahlu nnaari annaar ahlu jannuhu jannaday gelayaan ahlu naarkuna naartay gelayaan markaasuu alla wuxuu odhanaya uma yaquulu allahu tacala alla wuxuu odhanayaa akhrijuu man kana fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan naarta waxaad ka soo saartaan ruux kastoo qalbigiisa uu ku jiro wax yar oo iimaana uu ku jiro mihqaalu xabatin min khardal khardalka waxaa la yidhahdaa geed midhihiisu aad u yaryarin caws bay ku sheegeen caws yaryar oo yani midhihiisu aad u yaryarin oon la arki karayninba qiyaastaa xataa qadar ka sii yar qiyaastaa qadarkeeda oo iimaan a ah ruuxu qalbigiisa ku jiro naarta kasoo soo saara buu rabbi odhanaya subxana wa tacala markaasaa naarta laga soo saaraya waa la ysku waafaqsan yahay caqiidata ahlisunna waljamaca weeyaano sida sheikhu ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu yidhi ittafaqa asaxaabatu waaltaabicuuna lahum biixsaan wa saa'iru a'immati almuslimiin annahu laa yukhalladu fi nnaar axadun miman fii qalbihi mihqaalu daratin min iimaan saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada muslimiintu waxay dhammaantood isku raaceen ruux wax yar oo qalbigiisa iimaani ku jiraay inuusan naarta ku waarayn ilahay naxariistiisa wey subxaana wa tacala uu addoommadiisa u naxariisanay laakiin ruuxa naarta ku waaray yuu yahay ruuxa naarta ku waarayaay waa ruuxa gaalnimo ku dhintay xataa gaalnimadaasi haba yaraatee wax yar oo dhurcasan la-eg ama mifqaala daratin min shirkin a ruuxii ku dhintaay isaga warkiisu waa ku daayo mukhalladun fi naar ruux saas daraaddeed waa muujibataan aliimaanu muujibun washirku wlkufru muujib saas man kufriguna wuxuu waajibiyaan naar maca alkhuluud iimaankuna wuxuu waajibiyaa janno maca alkhuluud saas man labadaaba macna wax wey ayaa yani asal yani wax wey ay ku kala dhismaysa arrintu marka waana qaybtaasi qaybta khawaarijta iyo muctasiladu ay inkirtay saan horayba usoo sheegnay ayb mualifku marka wuxuu ihi wayu'minuuna waxay rumaynayaan bilxawdi xawdkay rumaynayaan waalkawhari iyo kawharka wa idkhaali fariiqin bay rumaynayaan koox gelintood oo min almuwaxidiina muwaxidiinta ka mida aljannata jannada la geliyo biqayri xisaabin xisaab la-aanna la geliyo iyagoon la xisaabininba wa muxaasabati fariiqinna way rumaynayaan koox xisaabinteeda xisaabintooda oo minhum muwaxidiinta ka mid a xisaaban xisaab la xisaabinayo yasiiran oo fudud cardi inta lagu sameeyo bandhig dunuubtoodii loo bandhigo kadibna jannada la geeyo wa idkhaalihim muwaxidiinta gelintoodana way rumaynayaan ah, maya wa idkhaalihim iyo kooxdaa xisaabta fudud la xisaabiyey gelintooda aljannata jannada la geliyo ayay rumaynayaan biqayri suu'in xumaan la-aanteed oo yamasuhum taabanaya wa cadaabin iyo wabikayri cadaabin cadaab la'aantii oo yalxaquhum haleelaya iyagoon xumaanna taabanin cadaabna taabanin ayaa jannada saa ay ku tegayaan ayb bimujarad ayagii qoladii hore waxaa u dhexaysa un qoladan uu xoogaa waa laga yaga nixiyey wax yar leanna waxa weeyaan yacni xisaabba haddii la geliyo walow bandhigba ha ahaatee haddiiba dunuubtaadii lagu hor keenay soo nix mayse intaas qoladii hore lama qabto qolada hore iyaga waxa wey wax yarna laga nixin maayo iyaga waxa laleeya waydinka ah, saad u durdurinaysaan jannada galaan dhahay ayb ilaha naga mid dhigo waidkhaali fariiqin koox gelintooda iyadana way rumaynayaan oo min mudnibiihim muwaxidiinta kuwooda dambaabay ah an naara naarta la gelinayo uma kadibna ictaaqihim xorayntooda ayay rumaynayaan naarta laga xoraynayo iyo wa ikhraajihim soo bixintooda minhaa naarta laga soo bixinayo loo dayn maayo waa laga xoraynaya waa laga soo bixinaya maadaama iimaan ay ku dhinteen wa ilxaaqihim iyo haleeshiintooda biikhwaanihim walaalladood haleeshiiyo alladiina walaaladaasoo sabaquuhum uga hormaray ilaljannati jannada uga sii horreeyey walaaladood baa marka laga dabageynayaayo labadii kooxoodee ka horreysay baa jannada lagaga dabageynaya macnaha walaa yukhalladuuna la waarin maayo fi nnaari naartana lagu waarin maayo ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa wey faama alkufaaru gaaladii faama alkufaaru gaaladii fainahum iyagu yukhalladuuna waa la waarini fiiha naarta dhexeeda lagu waarinaya walaa yakhrujuuna kana soo bixi maayaan minhaa naarta ka soo bixi maayaan abadan weligood ka bixi maayaan walaa yatruku llahu alla ka tegi maayo fiiha naarta dhexeeda min cusaati ahli liimaani dadka ahluliimaanka kuwooda dambaabay xaalay uu ka mid yahay axaddan ruuxna ilaahay naarta kaga tegi maayo subxana wa tacala tanna waa yani gaaladii waay qaybtii qaybaha dadka ahlu tawxiidka ay u qaybsamayaan markii jannada gelitaankeeda ayuu inoo soo sheegay amaa gaaladu ayaga warkoodu waa mid naartay ku waarayaanoo weligood ka bixi maayaan qur-aanka ilaahi subxana wa tacala ku sheegay inay naarta ku waarayaan ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira khaalidiina fiiha abada laa yajiduuna waliyan walaa nasiira weligood bay ku waarayaan cid arrimahooda tawladiya cid u heliso wax u qabata ma helayaan waaladiina kafaruu lahum naaru jahannama laa yuqdaa calayhim fayamuutuu walaa yukhafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur kuwa gaaloobay naarta jahanamay leeyihiin bu alla subxana wa tacaala la xukumi maayo korkooda oy dhintaan dhimasho lagu xukumi maayo cadaabkana laga fududayn maayo sidaasaana mid gaalnimo badan oo dhan ilahay ku abaalmaryaa subxana wa tacaala lagana fududayn maayo dhimanna maayaan saasay ku waarayaan macna alla subxana wa tacala aayad kale waa ku yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar weligood ka bixi maayaan ama axaadiista nabiga sal ly waslam waxaa kutusaya inay naarta ku waarayaan xadiidka abu saciidin alkhudri nebiga uu ka warinaya sal ly waslam min xadiii lbuhaariyi wa muslim buhariy muslim waa soo saaray wuxuu rasuulku yidhi sal lay waslam uma yujaau bilmowti yowma alqiyaama markay ahlu jannadu jannada galaan ahlu naarkuna naarta galaan kadib baa waxaa la keenayaa mowdkiibaa la keenaya uma yujaau bilmowti yowma alqiyaamati mowdkii geeridiibaa la keenaya ma aha malagii maaha malagii maaha waxaan la keenayo malagii maaha mowdkii waa mawdkiiyo malagga baa udhexeey malakulmawd waa malaga shaqada qabanaya wey mawdkuna waa nafka qaadidda marka nafka qaadiddii iyo mawdkii baa la keenaya ayib geeridii baa la keenaya fa yu'maru markaasaa la amrayaa bihi fayudbax yudbax xadiiska hadda wuu soo gaabiye wan baa loo soo ekaysiinaya wan geeridii markaasaa waxaa la odhanayaa ahlu soo fiiriya soo qooraansadaa la odhanaya si fiican u fiiriya markaasay soo qooraansanayaan waxaa la leeyahay ma garanaysaan kan haa oo muxuu yahay waa mawdkii warba ahlu naaro idinkuna soo fiiriyaa laleeyahy si fiican usoo qoraansada soo fiirinaya waxaa la leeyahay ma garanaysaan haa waa kuma waa mawdkii markaasaa ayagoo arkaya la gowracaya birtaa la marinaya markaasaa waxaa la odhanaya yaa ahla aljannati khuluudun falaa mawt wayaa ahla annaari khuluudun falaa mowt ahlu jannow waarid way warku aan geeri ka dambaynin ahlu naarowna waa waarid aan geeri lahayn halkaasuu warku ku dhammaanaya marka qoladii loogu talagalay inay naarta ku waaraan halkaasaa lagu khatimaya qoladii janno ilaahay u qorayna halkaasaa warkooda ku khatimaya marka way ku waarayaan naartooduna ma dhammaanayso weligoodna waa ku jirayaan waa u tegi doonaa insha allahu tacala wuu inoo soo wadaa naartu ma dhammaataa mise ma dhammaato masale kaleto insha allahu tacala inoo imaan doonta weye laakiin yacni waxa weeyaan ahlu kufaartu inay naarta ku waarayaan sidaasuu inoo sheegay fa ama alkufaaru gaaladu buu yidhi fa fainahum iyaga yukhalladuuna waa la waarinayaa fiiha naarta dhexeedaa lagu waarinayaa walaa yakhrujuuna kana bixi maayaan minhaa naarta ka bixi maayaan abaddan weligood walaa yatruku llahu bifacli walaa yatruku allahu alla ka tegi maayo fiihaa naarta dhexdeeda min cusaati lmuwaxidiina dadka ahlutawxiidka ah cusaadooda xaal ay ka mid yihiin xaal uu ka mid yahay axadan ruuxna kaga tegi maayo axad cusaada muwaxidiinta ka mida hamayda walaa yatruku llahu alla ka tegi maayo fiiha naarta dhexeeda kaga tegi maayo min cusaati ahli liimaan dadka iimaanka u saaxiibka cusaadooda xaal uu ka mid yahay axadan ruuxnaba kaga tegi maayo alla subxana watacala oo uu ka wada saaraya macna waa kan hadda soo sheegnay akhrijuu man kana fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan inuu alla odhanayo subxana wa tacala sidaana lagaga saarayo hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi w saxbi